ولدك شرفعي هدا هو يا kulantii waxaan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeegga adeega mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh wax ku aaseysantahay koob iyo soddonka bisha janaayo sanadka laba kun barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xuutiyiinta yemen oo wacad ku maray inay kordhin doonaan weerarada ay ku bartilmaameysanayaan maraakiibta reer galbeedka ee isticmaala baddacas waad maqli doontaan waxaa kaloo soo qaadan doonaa yahuuda oo weli duqeymo ka wada qeyb badan oo ka mid ah khaza xilli magaalooyin ka mid a ah khazana ay ku dagaalamayaan xamaas iyo iyaga iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan ra-iisul wasaarihii hore ee baakistan cimraan khan oo xabsi muddo sanado badana lagu xukumay xilli toddobaad un ay ka harsan tahay doorashada waddanka baakistan iyana waad maqli doontaan qodobadaasi qodobadaasii kuwanaugu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixinno gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka yeela hubiyo qandhayo bukaan qaabin umay quudhanaaqaloodaad miiga sida biciidka qudhaaciyo wilshada qalbiyo ay adigoon qamuum iyo qandhayo bukaan qaabin umay ida biciidka qudhaaciyo wehshada qalbiyo idayaha qabowgii qaarqaaraya milicdii didiidayaha qabowgii qaarqaaraya milicdii qaarsanaya hawlaha inkastoodi qabu way tahay qaadanahaya naxaasnimo qalanbaawinimaadiyo qalanbaawinimaadiyo qurux lagaaga heestaansi ayaad maqlayseen heystan waxaa hore ugu wada luqeeyey fanaaniinta zaara axmed jaamac iyo axmed booge liibaan erada heystan xaas kale abwaan maxamed aadan dacar laxanka waxa saaray axmed nuur jaango riwaayadii bad jacayl badanaa bay qeyb ka ahayd heystan sidoo kalena waa heysii la qabtay kun sagaal boqol shan daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka kayer maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolabaataniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn qaybaha hore barnamijka kulankan gudgana dhegeystayaal aynu ku bilownay kalfadhiga afaraad kulankii saddextoonaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa qabsoomay waxaa shir gudoomiyey gudoomiye ku-xigeenkooda ee golaha shacabka sacdiye yaasiin xaaji samatar waxyaabihi ugu muhiimsanaa ee ajendayaasha kulankan uu ahaa waxaa kamid ahaa dhaarinta wasiirada cusub ee wasaaradda beeraha iyo wasaaradda howlaha guud warbixinta akhrinta labaad ee hinjirciyeedka xuquuqda naafada soomaaliyeed kaasi oo markaa inta badan xildhibaanadu ay aragtidooda ka dhiibteen haddii wax laga bedelayo haddii wax laga dhimayo xubnaha guddiga ayaana ka hor akhriyey markaa xildhibaanada golaha shacabka qaar kamid a ah xildhibaanada golaha ayaana soo jeediyey in marka sharcigan muhiimad gaar la siiyo sidii dadka soomaaliyeed loogu qaban lahaa dadka gaaraan dadka naafada maadaama ee eh, dadka baahiyaha gaarka qaba soomaaliya ay ku badan yihiin maadaama dalkan uu yahay dal markaa kasoo kabanaya dhibaatooyin dowlad la colaado iyo dhibaatooyin kale iyo dagaalo sanada badan socday dadkii dhibaatada ay ku gaadhayna weli ay markaa xaalada nololeed haystaan xildhibaan xad cabdi xayiir maarey oo mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxauu marka ka hadlay arrimaha ku aadan sharcigan isagoo sheegay in sharcigan uu muhiim yahay sidoo kale la rabo in si la dardargeliyo lana meelmariyo si dadka soomaaliyeed ee baahiya gaarka qabo uu markaa waxtar ugu noqdo gudoomiye waa mahadsan tihiin gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh runtii sida la sheegay waxaan runtii ammaanayaa sharcigan maanta aynu ka doodayna ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah waa u mahad celinayaa wasaaradda keentay iyo guddiga shaqada fiican ka soo qabtay sida la sheegay sharcigan waa muhiim wuxuu muhiim u yahay bulshadeenna kuwa ugu baahida badan ayuu ka hadlayaa ama doonayaa in la daryeelo waxaan u fiirsaday waddamada horu maray sida ay dadkooda dadkooda naafada ah u daryeelaan iyo waddamada soo koraya sida ay u daryeelaan waddamada horu maray waxay cashuur badan ka qaadaan dadka xoogga leh ee shaqaysan karaya ee cashuur badan ka qaadaan waxay ku celiyaan oo siiyaan dadka baahan ee naafadu ay ka mid tahay ayay ku celiyaan dadka waayeelka ah ee aan carruurtoodu u gargaari karin ayay ku celiyaan halka waddammada soo koraya ay u badan tahay cashuurtay qaadaan inay inta badan cunaan dadka xoogga leh dadka xoogga leh ay ahayd in laga qaado oo kuwa baahan la siiyo inta badan waxa ay dawladuhu soo saaraan waxa cuna dadka xoogga leh marka inaynu dadkeenna dhibaataysan ee aan awooday ku shaqaystaan aan haysan ama dadka waayeelkaa ee carruur dar yeesho aan haysan inaynu wax u qoondayno culays saarno oo guddiguna mas-uuliyad iska saaro sharcigan fulintiisa aad iyo aad bay muhiim u tahay soomaalidu sida ay u dhowraan qalbiga intii halkan laga sheegay qalbiga qofka qofka naafada ah waa laga fiican yahay meelaha qaarkood adduunku dadkiisu way dar yeelaan dadkaas erayo wanaagsan bay ku dhahaan way korage gareeyaan hadday shaqo noqoto iyo hadday markay la hadlayaan noqoto naxariista bini aadamka ilaahay uu siiyana ama dawladahaba siiyana waxay ka bilaabantaa siday dadkoodan oo dhibaataysan u daryeelaan ayay ka bilaabantaa haddaada u naxariisan ama dawladdu aanay u naxariisan dadkeeda liidata iyadana waxaa laga yaabaa wixeedii inaanay hagaagin ayaa laga yaabaa marka walaalayaal anigu waxaan aad iyo aad u xoojinayaa in wasaaradda iyo guddiga iyo hay-adda naafada qaranku ay mas-uuliyad iska saaraan dadka naafada ee dalkeenna ay mas-uuliyad iska saaraan oo dhibaato badan qaba for example hal waxbaan soo qaadanayaa qofka naafada qofka ugu liita ma taqaanin dadka naafada qofka ugu liita waa ninka waalan waa qofka waalan the most worst one kaasaa ugu liita qof indhala si unbuu wuxu qabsan karaa waa waa u baahan yahay daryeelo uma diidayo laakiin waxaad ka soo qaadaan qoys fakhriya oo qof ka waalan yahay oo isagii hayn iyo daryeel uga baahan waa aragta iyagoo xidhaya o geed ku xidhaya dawladda ayaa mas-uuliyadda iska leh haddii meeshaa dad damiir joogo haddii dawlad ka jirto dadka xanuunsan ee maskaxda ka xanuunsan dawladda ayaa boqol boqol mas-uulka ah inay la wareegto waayo dadka kale ee dhan ee baahiyaha gaarka qaba ama ama naafada ahi way ka fiican yihiin qofka waala waayo reerka dhibaato khaasa kuma hayaan laakiin isagu reerka dhibaatana wuu ku hayaa intii qofka naafada ay u baahnaydee kalna wuu usii baahan yahay waad aragteen dhakhtarkan siduu la rafaadayo intaas in ka badanna guryaha lagu haya marka walaalayaal anigu waxaan soo jeedinayaa in guddiga iyo wasaaraddu iska xil saaraan tallaabta koowaad iyadoo dadka naafada ah oo dhan daryeel ay xaq inoo ku leeyihin haddana dadka waalan in laga kaxeeyo qoysaska ay dhex fadhiyaan ama geedaha ay ku xidhan yihiin haddaynaan kuwaa daryeelin wax aan daryeelaynaa ma jirto ogaada waana badan yihiin duruufaha dalku soo maray ee dagaalada iyo dhibaatada iyo dhiigga awgiis waa badan yihiin waxaan taageerayaa hay-adda iyo sanduuqa laakiin hay-addu hadday jirto shaqo fiican ma qaban hay-addu hadday jirto shaqo fiican ma qaban dadka muslimiinta ahi waxbay ku sadaqaysan lahayen hadday u bandhigi lahaayeen dhibaatada jirta liis keeni lahaayeen xarumo samayn lahaayeen waxbay ku sadaqaysan lahaayeen hadday si fiican inay u maamulayaan la og yahay aana masuq maasuqaynin waxbay ku waxbaa lagu sadaqayn lahaa marka hay-addaa waa in la hawlgeliyaa sanduuqa daryeelka naafadana la hawlgeliyaa oo aynu walaalayaal uxuun u qabanaa dadkeenna eh, maaragta baahiyaha gaarka qaba gaarka in dadka waalan ee guryaha lagu hayo aad iyo aad baa umahadsanta maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena goordhow eh, ama dhowaan eh, markaa ka mid noqday xubnaha golaha wasiirada ayuu ahaa dhinaca kale qaar kale oo xildhibaanada kamid ayaana ah waxay soo jeedeen arrintooda la xiriirta markaa wax kabedel in lagu sameeyo sharciga naafada waxyaabaha ku qoran wax lagu soo daro iyo sidaasoo kale markaa in diyirada la saaro sharcigan inuu meelmar noqdo si dadka baahiha gaarka qaba iyo dadka naafadaba uu markaa waxtar ugu noqdo sharcigan marka la eegana xuquuqdooda lagu ilaaliyo wax fiican oo maanta aad iyo aad waajibaad noo wada saaran ah in laga doodo bulshadeena qayb ka mid ahoo maanta waliba dalku xaaladaha aan soo marnay soddon iyo dhowr sano dagaal sokeeyo weli dagaalkii iyo dhibaatooyinkii qaybo ka mid ay socdaan waa magaca eh, naafo ama baahiyaha gaarka ah markuu u horayso laba loo qaybiyaa waa mid uurka hooyada lagala soo baxo oo otism u bixiyo ama magac kaleba u bixiyo uurka hooyada lagala soo baxo waa baahi gaara ah, way jirtaa midna qofka asagoo uurka hooyadii ka soo baxo dibadda jooga adduunyada joogo ayay ku dhacdaa kan adduunyada ku dhacaysa haddana labo loo sii qaybinoo midna waa mid xanuun ama sabab xanuun iyo eh, ciddi kale uu keenay midna waa mid wax foreyn korkiisa ku dhacay oo jidhkiisa ama xabad ama gaari ama qarax ama wax ku imaaday labadaas bay usii kala qaybsamaan haddana ha ahaatee eh, dadkaas maanta bulshadeennu boqolkiiba labaatan iyo soddon tiro udhexaysaa lagu qiyaasaa waa waxaan ka midnahay adduunka global dad reedadka ugu badan ama meesha bulshada qaybta ugu badan ayaynu ka midnahay waxaana sabab u ah daryeelyaanta iyo xaaladaha badan ee dalkan ka jiro ama suntana lagu soo waariday ha noqoto ama xanuunada kale ee aan daryeelka badan hay jirin ha noqoto cuntadan aan dheelitirayn aan caafimaad darada keenaysa ha noqoto waxyaabo badan meesha aan dhowrayna keliya aan ahayn oo fara badan ayaa dalkan maalin walba ka dhaca sumaha cuntada sumaysan iyo raashinkan iyo waxyaabahan faraha badan ee dalka aan controolka lahayn quality control uusan ka jirin sababahoodii waxay keeneen dadku dad badanna inay waashaan dad badanna maskaxdooda iyo dhimirkooda iyo baralys jirkooda iyo waxyaaba badan inay ka dhashaan taas darteed eh, dadkan waxay u baahan yihiin daryeel daryeelkay u baahan yihiin way fara badan yihiin haddaan ka soo bilaabo tusaale ahaan shaqada qaybta shaqada ah haddee inay shaqaalo qaybtood u baahan yihiin oo shaqaalayntay u baahan yihiin iyo qaababkii iyo nidaamkii iyo istraatiijiyadii loo mari lahaa ama xafiisyadii dowladda ama nidaamkii masaajidda ama eh, boorada wixii baahiyaha gaarka ah ay lahaayeen iyo waddooyinkii loo maraayey oo dhan ma hayno tacliint waa markii waxbarasho aan leenahay tacliinta iyo farsamada loo kala qaaday wixii waxbarasho qalab aan wax lagu bari lahaana ma jirto qalabkay wax ku dhegaysan lahaayeen ama farsamadii gacantii qaabkiina waxaad moodaa wax badan inaysan dalkeenna ka jirin aynu u baahan yihiin adeegii guud oo dalka uu ka jiri lahaa oo baahayaha gaarka lagu fulin lahaa miisaaniyaddeedii dhaqaalaheeda iyo uma hayso tabarta dawladdeenna iyo dhaqaalaheedana waanu garanaynaa waxaa intaa dheer miisaaniyad baan maalin walba meeshan la mariyaa miisaaniyaddaas ururka dhisan ama hay-adda dhisan miisaaniyad ay ku shaqayso ay ku dhaqdhaqaaqdo oo baahiyaha gaarka ah uu yaraan boqolkiiba toban iyo shan hataa lagu fuliyo ayay u baahan tahay ayagii iskuma doodi karaan dadkii u doodi lahaa eh, dowladdii iyo baarlamaankii weyn marka haddii miisaaniyadda marka halkan la keeno tusaale ahaan aynan ka hadal oo aynan dhihin dadkii baahiyaha gaarka lahaa bal waxaanay waxaan ha loo qoondeeyo oo sanadkan Eh, waxaas hortabinta leh ha loogu daro qorshaha oo haddii ay boorada lagu kordhinaayo iyo haddii xafiisyada dowladda lagu kordhin iyo haddii wadooyinka lagu kordhin iyo hadday qalab waxbarasho tahay ama farsamo tahay in waxuun loo qoondeeyo miisaaniyadda loogu daro oo hay-addoodii dib loo eego oo santuuq caalamka o dhan iyo cid walba wax ku darsato loo sameeyo waxyaabaha muhiimka weeyaan marka cid uma maqna kale cidda la rabo baayahooda dadka inay daboolaan xuquuqdoodana ka hadlaan dantoodana ka hadlaan dantoodana ay tahay dantii dalkan iyo dadka iyo deegaankaba wixii aan u dhaaranayn ay tahay waa laga maarmaan ra'yiga aan qabo marka waxaan soo dhowaynayaa barnaamijkan in la fududeeyo insha allah eh, afkaarta la aruurinayana in lagu soo daro insha allahu marka saddexaadna la akhrinayana sida ugu dhaqsaha badan aan ku gudbinno loona tixgeliyo hadday miisaaniyad tahay iyo hadday xafiis tahay iyo hadday shaqaalayn tahay iyo hadday waxbarasho tahay hadday deeq waxbarasho tahay dhammaanna aan u tixgelino qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa hayeen oo markaa ka hadlayay muhiimadda uu leeyahay inuu meelmeer noqdo hin hinshaciyaadka lagu ilaalinayo xuquuqda naafada marka soomaaliyeed maadaama dalkeenu dad badan oo baahiyo gaar qaba ay la daaradhacayaan xaalano nololeed oo aada u adag dhinaca kalena wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duurista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya fardowse cismaan cigaal ayaa daa hangarkii dayactirka diyaaradaha ee garoonka caalamiga ah ee aadancadda magaalada muqdisho oo noqonaya markii ugu horeysay in garoonka aadancadda uu yeesho meel lagu dayactiro ama goob lagu dayactiro diyaaradaha ee markaa isticmaala garoonka waa tallaabo kale oo kor u qaadaysa dadaalada horumarinta ee garoonka diyaaradaha caasimadda dalkeena ee aadan waana mid suuro gelin doonta in wixii ka dambeeya maanta diyaaradaha ka shaqeeya dalkeena aysan cilad bixin u aadi doonin dalka dibaddiisa ayay tiri xilli ay ka hadlaysay daafurka ee marka hangarkan lagu dayactiri doono marka la eego diyaaradaha ciladaha qaba ee isticmaalo garoonka diyaaradaha ee aadana cadde ama haddii ay ku timaado cilad wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duurista hawada xukuumadda soomaaliya fardoose cismaan cigaal ayaa arrintaa ku tilmaantay guul ee usoo hoyatay marka la eego garoonka diyaaradaha ee aadalcadde waxayna u mahadcelisay dhammaan intii ka shaqeysay in arrintaanay suuragal noqoto dhanka kalena xubnaha somalilan iyana waxa ay safgarad ka gaareen labada gole ee golaha wakiilada iyo golaha guurtiduba muran ka dhexeeyey oo ka dhashay arrimaha khilaafaadka doorashooyinka somalilan oo in muddo ah soo taagnaa ugu dambeynna waxaa is arkay eh, guddi loo xilsaaray arinta inay xaliyaan iyo labada gudoon ashir eh, gudoonkooda labada gole waxaana markaas isku afgarteen eh, qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin markaasi in lasoo afjaro khilaafka doorashooyinka sidoosoo kalena la qabto doorashada oo waqtigeeda in muddo aaba dib oga dhacday ugu horreyn waan hambalyanayaa labada oday ee labada goolee kala hogaaminaya saleebaan iyo yaasiin iyo labada shir guddoon guddidii isku xilqaantay inay khilaafkii jiray ee golayaasha soo kala dhexgalay ee muranka yar keenay inay xalliyaan ayaanu ka mid ahayn niyad wanaag baanu ku galnay ilaahay waa nagu guuleeyey ummadda somalilan meel kastoo daafaha dunida ka joogaan waxaanu leenahay hambalyo wixii dhibee dhexdeenna yaallay ilaahay waa dhammeeyey ilaahay baanu uga mahadnaqaynaa wixii dambana inay sideeda ku socon doonaan jidkii doorasho iyo wadajirkii iyo midnimadii ummadda iyo walaaltinimadii xoojinteedii eh, iyo waxay somalilan ku caanamaasho isu tanaasula inuu inoo dhici doono qaranka ilaalintiisa nabadgelyadiisa isku haynta ummadda mas-uuliyad baa naga saaran taasuu ilaahay nagu guuleeyey ah, labada goole eh, iyo guddidii aanu ka wada tirsanayna waa mahadsan yihiin ummadda somalilan eh, baraadhe iyo barwaaqo ah, kuwaa bariisato shacbiga reer somalilan maanta waxaan ugu bushaaraynaynaa alxamdulilaah ilaahay fadligiisa waxa weeyaan maanta waa inaga soo gebagabowday arrintii isafgaranwaagii ka dhexdhacay xeerarka iyo broseskay marayeen marka maanta dee halkan waa arkayseen labada gole guddiyo ka tirsan runtii iyo shirguddoonkii labada goleba waxa weeyaan maanta dee halkan aan isugu nimaadnay ilaa maalmahanba waa ka shaqaynaynay waxaanu waxaasoo dhan uga shaqaynaynaa waxaanu doonaynaa shacbigayagu inaanay maalinkaa maantaa wixii ka dambeeya aanay u arag in ii sheegay mushkiladii ay jirto nabadgelyadooda xasiloonnidooda iyo deganaanshahooda iyadoon ka fikirayno oo ay tahay dee waxyaabihii naloo doortay runtii inaanu markaa eh, aannu is-afgarad wanaagsan ayn halkan ku gaadhnay arrintaasina alxamdulilah maanta si wanaagsan baa laysula meel dhigay waxaana rajaynayaa inay arrintaasi sidaa inoogu hirgeli doonto biqudratiillaah maanta meel walba wax walba waan iska dhigaynaa waxaynu tallaabsanaynaa xagga inaynu eh, nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna aynu maanta ka shaqayna insha allah waxa weeyaan haddii khilaafaadku bataan waxa weye xasilooni daraa badan baa dhacda marka kolli tole mar kasta oo meesha ay xasilooni ka jirtana waa mar kasta oo ay markaa horumarka iyo wanaagga iyo waxa weeyaan eh, waxa weeyaan korkaca bulshadu ay sii siyaado markaa bulshada wax weyn bay ugu fadhidaa runtii haddaad maqasho waa la heshiiyey macnaheedu waxa weeyaan adugu waxa hooseed ku sii fogaanayso intaad meel iska dhigto waxa muhiimkaa ah inaad raacdaabaa fiican maxay tahay waxa muhiimkaa ah? waxa weeyaan waa la heshiiyey markaa waxa lagu heshiinayo qoraal dheer baanu ku qornay waa la soo dhammaystirayaa waa la saxeexaya waa la shaambadaynayaa kiyo ofishal ah ayaa laydinla wadaagayaa dee annaguna ma doonayno inaan ka hor dhacno arrintaa laakiin xikmadda aad qaadanaysaa waxa weeyaan inaynu heshiinay arrintiina meel wanaagsan inoo marayso qaar ka mid ah xubnaha golaha wakiilada iyo guddi loo xil saaray xalinta khilaaf u dhexeeyey xubnaha golaha guurtida iyo golaha wakiilada somalilan ay ahaayeen ugu dambeyn la sheegay inaysa hafgarad ka gaareen khilaafkii ay ka dhex taagnaa weli barnamij kulankaad degeysanaysaan ka yeelana waad nagala socotaan dhegeysta cawiya nagala socotaan saaxiibayaal markaana xuutiyiinta yemen waxa ay wacad ku mareen inay kordhin doonaan weerarada ay ka furinayaan badda cas oo ay ku bartilmaameysanayaan maraakiibta reer galbeedka isticmaala ee eh, badda cas waxay sheegeen in qorshahoodu yahay inay markaa fuliyaan weeraro eh, markaa ay ku bartilmaameysan doonaan maraakiibta ganacsi iyo kuwa dagaal ee eh, isticmaala badda cas ay leeyihiin reer galbeedka mareykanka ingiriiska iyo saaxiibadooda kale oo yuhuuddu qeyb ka yihiin iyo dalal kale xubnahan oo iyagu ay taageerto xukuumadda teheraan ee iran waxa ay sii daayeen qoraal ay kaga hadlayaan marka la eego waxyaabaha u qorsheysan muddooyinka soo aadan iyo todobada soo aadan marka la eego khilaafka u dhexeeya iyaga iyo reer galbeedka waxay sheegeen in weeraro gardarro ah iyo sidoo kale maraakiib duulaan kusoo galay badda cas oo ku xadgudbay madax banaanida yemen ay soo galeen qeybo kamid mida ah badda cad sidaa darteed qorshahoodu yahay inay badda difaacaan ayna weerari doonaan biyaha markaa badda cas iyo meelo ka baxsanba xubnaha reer galbeedka ay ugu horeeyaan ingiriiska iyo mareykanka ay sheegeen inay kordhin doonaan weeraradooda xilli ay sii kordhayaan xiisada ka taagan ee badda cas ee u udhexeysa xuutiyiinta yemen iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka xubnaha xuutiyiinta yemen ayaa iyagu inta badan waxa ay markaa xukumaan yemen waxaana markaa ay qaadaan weeraro ay ku bartilmaameysadaan maraakiibta isticmaalsa maraakiibta isticmaasho badda cas iyo gacanka cadan tan iyo sagaaliy tobankii bishii november sanadkii hore waxayna fuliyeen weeraro toosa oo ay ku qaadeen maraakiib ay gubeen iyo sidoo kale doonyo ganacsi oo reer galbeedku leeyihiin tan iyo eh, markii ay sheegeen sagaaltobankii november in markaa ay wadi doonaan weeraradan ilaa inta yahuuddu ay joojinayaan dhibaatada ay ku hayaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta iyo xasuuq ay ka wadaan khaza mareykanka iyo ingiriiska ayaa iyana waxa ay qaadeen weeraro ay ku bartilmaameysanayaan xuutiyiinta yemen meelo badan oo ay saldhigyo ku leeyihiin oo ay markaa ku bartilmaameysadeen duqeymo iyagoo markaa maraakiib dagaal keenay badda si ay markaa sheegan inay uga hortagaan weerarada xuutiyiinta yemen ay ku bartilmaameysanayaan danaha dhaqaale iyo maraakiibta ganacsi ee reer galbeedka isticmaalaya markaasi baddacas waxaana weeraradii u dambeeya ay aada usii kordheen tan iyo markii eh, markab laga leeyahay dalka ingiriiska iyo mid laga leeyahay mareykanka ay xuutiyiinta yemen toddobaadii lasoo dhaafay weerareen qaarkoodna ay markaa xitaaba burburiyeen oo ay gubteen taasi oo ay aada kaga caroodeen reer galbeedka sheegeen markaa inay weeraro eh, rogaal celisa ay qaadi doonaan si ay markaa eh, usoo afjaraan xuutiyiinta yemen dhinaca kalena ra hore ee wadanka bakistan cimraan khan iyo marwadiisa bushra ayaa waxaa lagu xukumay afar toban sano oo xabsi ah iyagoo lagu eedeeyey inay gateen hadiyadaha uu lahaa qaranka bakistan waxaa markaa xukunka eh, lagu riday cimraan eh, khan uu ka dhigan yahay in eh, doorashada ay ka dhiman tahay wax ka yar toddobaad sidaa darteedna uu seegi doono doorashada maadaama aysan suuragal ahayn qof dacwad ay maxkamada ku socota amaba lagu xukumay xabsi toban sano ah ama ii ka badanba in eh, markaasi uu ka qeyb qaato marka la eego doorashooyinka ka dhacaya eh, waddanka bakistan ee dhowaan waxyaabaha ninkan lagu eedeeyey maxkamaduna ay soo bandhigtay waxaa kamid ah markaasi eh, waxa loo yaqaano national giftis ama hadiyadaha qaranka ama wax lagu helo magaca wadanka bakistan oo lagu eedeynayo markaa in uu gatay ra-isul cimraan khan waxaa loo yaqaanaa markaa toshakana ama state treasury case waa markaa eedeen asalkeedu uu yahay arrin dhaqaale iyo musuq maasuq taasi oo horey markaa xukun loogu riday bishii agosto saddex sano oo xabsi ah walow markii dambe haddana kiis kale uu soo furmay oo la xiriira in ninkan waxyaabaha uu gatay ay gaarayaan boqol iyo afartan milyan oo rubi oo markaa u dhiganta lacag ka badan marka la eego shan boqol waa konton milyan oo doolarka mareykanka sida ay tahayna markaa ay muhiim tahay in marka wax laga qabto kiiskiisa lana ballaariyo baaritaanada taa oo keentay haatan in dib loo fura kiiskiisa sidoosoo kalena ay jirtay in maxkamadda sare ee waddanka ay laashay xukun hore loogu riday oo la khafiifiyey dib ayaana haatan loogu noqday ugu dambeynna maxkamad ku taala waddanka bakistan oo kiiskan si gaara ula socotay iyana waxay ku xukuntay afar toban sano oo markaa xabsi ah waxay ka dhigan tahay master khan in marka uu seegi doono doorashada la filaya dhawaan inay ka dhacdo wadanka bakistan waxyaabaha lagu eedeeyey sidoo kale waxaa qeyb ka ah inta badan waxyaabo qaali ah oo ay ku jiraan markaasi waxyaabaha lagu helay magaca wadanka bakistan iyo xafiiska looga arrimiyo wadanka islaamabaad intii uu joogay ra-isul cimraan khan wasaaradda warfaafinta ee wadanka bakistan ayaa waxa ay markaa shaacisay arrimaha marka ninka lagu eedeeyay kiiskiisa waxaa kamid ah inuu iibsaday waxyaabo qaaliya oo ku jiraan dimond dahab iyo sidaasoo kale dinaar waxyaabo kale oo ay kamid yihiin lix saacadood oo saacadaha noocyada ugu qaalisan caalamka oo loo yaqaano rolakis ama shirkadda rolakis ay sameyso waana saacadaha marka ugu qaalisan marka laga kuwa caalamka noocyadii ugu dambeeyey waxyaabaha kale ee markaa lagu eedeeyona waxaa kamid ah arrimahan iyo kuwo kaleba inuu markaa iibsaday oo hadiyado ay ahaayeen lagu helay magaca qaranka bakistan waxaa lagu qiimeeyey eh, lacag gaaraysa siddeetan iyo shan milyan oo rubi oo markaa eh, u dhiganta eh, lacag badan oo gaaraysa soddon milyan iyo afar kun oo doolarka mareykanka waana dhaqaale aad u badan marka la eego waxaana kiiska cimraan khan uu soo maray herar kala duwan tobankii abril sanadkii cimraan khan xubnaha baarlamaanka wadanka bakistan ayaa kalsoonidii kala noqday iyadoo eh, markaa intii u dhexeysay may keeda ilaa laatankeediina dibadbaxyo aada u xoogan ay ka dhaceen islaamabad oo magaalo madax u ah bakistan dibadbaxyadaasi oo looga soo horjeeday in si sharci daraa ah lagu bixiyey cimraan khan sidaasoo kale eh, waxaa jirtay eh, doorashooyin dhacay sidii tobankii julaay sanadkii hore oo xisbigiisa xitaa ay kuraas fara badan ay ka heleen golayaasha kala duwan ee baarlamaanka bakistan iyadoo sidaas oo kale agosta keedii cimraan khan waxaa lagu soo rogay in markaa uu ku xadgudbay ama uu ilaalin waayey xasiloonida dalka loo ama sharciga loo yaqaano ka hortaga argagixisanimada ama antiterror law ayaa lagu soo rogay oona lagu xukumay taa oo keentay in kiiskiisa dacwad eh, laga furo iyadoo heerar kala duwan ay soo martay ugu dambeynna waxaa haatan lagu xukumay afar iyo toban sano oo xabsiya ah, master cimraan khan taasi oo ka dhigan inuu markaa uu seegi doono doorashada la filayo toddobaad ee kadib inay ka dhacdo wadankaasi bakistan cimraan khan waxaa sida muuqatana la galay dagaal aad u adag oo markaas dadka siyaasada ka faalooda ama siyaasada ka faalooda ay ku tilmaameen arrinta ajenda weyn laga leeyahay xukunkan inuu yahay in laga reebo doorashada oo aanu ka qeybgelin imraan khan ay dagaal adagna ay la galeen xubnaha reer galbeedka oo aan ka marnayn siyaasadooda ee marka la eego bakistan weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan halkeeninaad nagala socotaan saaxiib yaal jacaylkuna lama kala dhantaalo laqugu haysta waxaa ku luuqeynaysa allah raxmed fanaanada xalimo khaliif magolxeed dhextaalka barnaamijka kulanka keyaren warbixino kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun maalinta kow iyo ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii shariif sheekh axmed ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya markii uu ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee soomaaliya oo xilligaasi ka dhacday dalka jabuuti maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa ka badbaaday weerar ismiidaamin ahaa oo lagu qaaday guri uu xilligaasi ka deganaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana qaraxaasi ku geeriyooday ilaaladiisii cabdi qaybdiid xilligan waa sanatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii allah u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa ku geeriyooday magaalada minneabolis ee dalka maraykanka halkaasi uu ku xanuunsanayay ka horgeeridii ku timid ra-iisul wasaare cabdirasaaq maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ciidamadii midoogii suufiyeedka ayaa wax ka yar boqol kilomitir u jirsaday qabsashada magaalada baarliin ee caasimada dalka jarmalka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqoliyo kontonkii madaxweynihii soddon saddexaad ee dalka mareykanka harry truman ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in dowladda mareykanka ay taageerayso qorshaha lagu horumarinayo bamka waxgumaada ee hadarjiinka loo yaqaano maanta oo kale sanadii kii ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay ee yuhuudda ayaa iska casilay xilka ra-iisul maanta oo kale sanadii kii in ka badan saddex boqol oo ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii shil tareena uu ka dhacay magaalada beretoria ee dalka koonfur afrika ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kii dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah uga baxday midowgii yurub kadib dadaal waqti dheer qaatay oo ay sameeyeen xukuumadihii dalka ingiriiska guudahana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana adimidi kuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay faraaxood na xubintii maanto kale maxaa dunida ka dhaco qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka doona boris nedeshdin oo isagoo eh, kamid ahaa eh, xubnaha siyaasiyiinta ee raashiyaanka ayaa gudbiyey eh, qoraal uu ku codsanayo in la diiwaan geliyo si rasmi ah si uga mid noqdo murashaxiinta loolanka adag la geli doona madaxweynaha ruushiya valadimir putin doorashada la filaya bisha maarj inay ka dhacdo wadankaasi ruushiya lixdan sano jirkan oo muddo badan kusoo jiray siyaasadda russia kana mid a ah, eh, xubnayaasha golaha deegaanka ee dalka ruushiya ayaa waxa uu markaa balan qaaday eh, horey in uu markaa soo afjari doono guud ahaan dagaalka ruushka iyo ukrein haddii la doorto waxaana sidoo kale uu helay taageerada in ka badan boqol kun oo ruux oo ku nool ilaa afartan gobol iyo sidoo kale xubno kale waxaana uu si rasmi u gudbiyey dukumeentihiin qoraal ah uu ku dalbanayo in la diiwaan geliyo wuxuuna u gudbiyey eh, guddiga dhexe ee doorashooyinka ee loo yaqaano central election commission c e s na loosoo gaab c e c na loosoo gaabiyo magacooda waxa ay guddigu sheegeen in ninkan ay ku filan yihiin haatan qoraalada uu heysto iyo taageerada uu ka helay gobolada maadaama dadka shacabka ay muujiyeen rabitaankooda la xiriira in lasoo afjaro dagaalka ruushka iyo ukrein ninkan uu ballan qaaday guddiga doorashada ayaa la filayaa in ay markaa mariyaan jeekinka labaad ama mar labaad ay dib u eegaan xubnaha isdiiwaan gelinaya ee murashaxiinta ee uu ka mid yahay nadeshdin iyo xubnaha kale ee doonaya inay marka ku biiraan murashaxiinta sida rasmiga loo shaacin doono bisha soo aadan ee februaayo kuwaasi oo noqon doona murashaxiinta sida rasmiga oo tartami doona madaxweynaha ruushka valadimir putin doorashada la filaya bisha maarso shan iyo tobankeeda tobankeeda inay ka dhacdo markaasi wadankaasi rushia guddiga ayaa iyagu waxa wadan wadaan haatan qiimeyn la xiriirta in markaa xubnaha murashaxiinta ee loo arka inay saameyn leeyihiin sidoo kalena ay taageero badan haystaan ay diiwaan gelinayaan taasi oo la aaminsan yahay in fursad badan ay u noqon karto in markaa la gareeyo amaba loolan adag lala galo madaxweynaha ruushka valadimir putin oo isagu marwalba doonaya inuu kusoo noqdo xafiiska markale kale maadaama in muddo ah uu isagu joogay xafiiska looga armiyo ruushiya ee kremlinka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalabaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanee war mahaysiine qarankii somalilan waa dhaqaaqay waaba la yaabiyo bismilaahi intay aadeen badi tafaariga haytaa jibnuku eeladeena war walla weyne hawshana weydinka weyntaa intaa garanay dhegaysanayseena way dhaaftae horta balbiyo warkana iga dhegaysta wax abbow wallaweyn shabeellada hoos ma hayno maxaa jiraa iidin magadribtiin war warka iga dhexgelina golihii wakiilada iyo guurtidii waa heshiiyeen doorashadiina waa la ysku raacay dee iminka waa nagaa dhaqaaqnaya dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa waaqwaaqlow somalilan ma la aqoonsadii now waar lixdankii baana la aqoonsaday marka intiraafkan kaa sheegtaan muxuu yahay anwaayaabiye ixtiraafi aqoonsa laba may kaliyihiin gorashiyoonay sariijisnay mashalaha waarmadayo laascaanood xitaa kuma laaban kartid urba adiga laftaadan ku laaban karina cidka celinkadhaa ma jidho <laughs> dhidhaaba toobankahaae waar muusana handaraabay beri horaa jeelka liinta ku cabbi lahaydeen waradaba war ma haysaan ina dowladda puntland horey u sheegtay inay si madax bannaan isu maamulayso haye bashiirow isnagdana warmadayo madaxweyne lafta garan wuxuu yidhi puntland in yowda ha iska dhaafto waaye isaguna shabaab fiirinta intay iska dhaafiyo si fiican ha ula dagaalo war weliginba warka nooga dhaxradhaan siyaasada puntland waa ku wareedhaanin waa ku dheerdhahay oo ma fahmi kardhaaniine madaxweyne deni waa kii hore u balqaaday inuu gogol dhigahayo waana laga aqbalay baa layidhi macaanfatra halkii hadda goor dhowna isagaa mucaarad iyo maxaafidba intuu isugu yeero heshiisiinahaya runta ma la sheego waxaas dada salimaa qaadaa aryaa bashiirow gogosha deni dhigaayo haddii la isugu tago ama yahe ra'iisul wasaaraha hallaysiiyo ku dhammaataa haa uhaysanahaaw ama urguunsanahawa leeri war haddaba wadani waa madaxweyne hoosu dallici maaye ra'iisul wasaaraha cidduu raba ha la siiyo waxaa la yaabi maamul goboleedyada ra'iisul wasaare ma qabaan laakiin madaxweyne ku-xigeenay qabaan federaalkana waxay u diidan yihiin inaas madaxweyne ku-xigeen yeesho war kalemaanay war ma haysiine war waxaan daldalaynan ku oomayna waxba kama jiraan weeye ya erafadohay war waad falantiin waxna laydinima sheegi karee madaxweynaha gelmudug qoorqoor ayahe koobku waana la ka ceshaday miyuu yidhi horta gelmudug iyadoo koob la sii ma arkine waxay khaadoo la sheegayo maxaa waaye war warka ha nooga dheerinina gelmudug weli ku jirtaae madaxweyne qoorqoor oo iga dheggan tahay sida kale inuu soo noqdo ayaa furay shirkii baarlamaanka galmudug ilma adeerayaalow dani iga baraajeya ma yiri oo maxaa ugu diidaysaanin war madawiine lafta garango ale masaarkii danika hadal iyo weli baarey hatu kora lankomaylin sheegay lan usugoradaw inoo qamiis dhimidi oo hamiinjimaaya gabriljeey saasna ahluujinnaka nagadaw kii kala ma eraykii sidaan damacsanaayi waaye marka anina sida dani indhagami sidaana damacsanaayahaytikii warwarka waad dajisaan sidaad waalintihiine waxaa la sheegay madaxweyne qorqoor mooshin uu gadaal ka riixayo in baarlamaanka galmudug keeni doonaan mooshinkaasoo la damacsaya in caasimada galmudug dhuusamareeb laga wareejiyo nawar cadaadaha laygeyo miyuu yidhi warba ogaalkaahay haddii la keeno eh. haddee waxbaan ku leenahay ayahe amaama tabaan loo soo wadaahe war cabdulow caalleer lama gey karo shabaabaa jooga hadda ceelbuurna war odayaal ka soo jeeda caabudaaq iyo balambal eh. waxay dhaheen dilalka iyo aanooyinka qabiilka ka dhacaya galmudug waxaa ka dambeeya madaxweyne qoorqoor war madaxweyne dadkiisa iskuma diree eh. odayaasha laftirkooda ayaa kadhe hadlaya aryadhaha hadda qoorqoor madaxtooyada weyneedow dhuusamareeb ka dhistay miyow inuu ka qaxa rabaa wah usuu baabuurkii dubuhay balakaleeya war dadaalle amay ka tahay war madaxtooyada xilkaa keenay waxaa dhanba kursiga meehaasiyaalaa ka qatarsan war madaxweyne muuse bixi dheeleel uga kici maayo kursigana wallaweynay haystaalinina warbow muuse walweyn kuma haysato aryaadhaha muuse bixi haddii cira u dhaafo ununku kuma haysanno bow hadda faysal ma yeelahayaa faysal maawuluu madaxweyne noqon lahaa maxaa ka galay kii yimaadou malxiis u noqon lahay war faysal isagu muuse la tartami maayo hadda ka waa kii yidhi dhalow eh? ugu jabiyey waalidkayna waa u gafe geed walba walaa gubilaahay hoosisayaalanaleeri dhibaato igu filan faraqan ku haystaa miyuu leeyahay war kalamaanay waad falan tihiin eh. galmudug welidda baaldegiyay ku jirtaa warbau buntland baclimasaar bay ku jidhaaye eh. kudayo buntland kudayo eh. siday dowladeedu tahay war bashiiro warkaanaad iga dhex gashe maantoo madaxa na horta aan waxaa la yaabi galmudug dagaala luu kas jiriye amay banooniga barteen war muruudiyo adduunyo meeshaad ku ogaad ma joogtee amaa la arkaa banaadir qoryo la fagfakanaya iyo galmudug codcelinaysa bilaayo khayrayn maaha afkaa allah ku naqo adigu lama yaabahayo weligood hadda kahor may qaadin warbashiiroo markaasoo kale reer waxay odhan jireen waxaan gaarnay guul noo mashquul inaad ka xun waa macquul warba warkaaga dhex galin annagu mar horaan u hambalyayne ciyaar kaloo culus baa jijiga ka dhacday waxaana ku tartamay degmooyinka gobollada dowlad deegaanka waxaana sanadkii labaad ku guulaystay degmada raas oo ka tirsan gobolka afdheer hadda buuqa galmudug iyo xamasadaasaa qaristay ciyaar culus bay ahayd war galmudug fiifa iyo qaramada midooba waa u soo hambalyeeyeen war burcaye hargeysaba sacabka garaacayy war meelaan ku harnaa hadeer ma jirto miyaa ka dhacday war calanka somalilan istaadii muqdishaa la keeni araani holoshin lankifiri may mashaariyan sii wayten iyo baalanka buluuga ee hargeysa lankikafiriye habsiga liimaku waraabiyaneereng war buluug meeshii lagu arka waatii hargeysa la isku xiri jiraye calanka galmudugna buluugaa u badane maxaa loo xirxiri waayey dadka watay nawar jananaal caydiidi ee sanam saaxiib bay ahaayeen war calaamada buluuga facebooka muuse beeciyay saaran tahay aryaadhaha samigee ayaantan dadkii baraha bulshada warxumada ku faafihaya la warramay wuxuu yidhi dadcayta maasidiiciyaal codkooda ayaan laga caaroon dadcayta maasidiiciyaal codkooda ayaan laga caaroon cabdilla waxaa kaloo la yidhi dadka ruuxa kuu necab afka kuguma dili karo hadal doqona kugu tiri weligaa ha dabagelin waxaa kaloo la yidhi qof war itaal biday hadallada bilaashka ah iyo buuq lalama wado ruuxa hayda biisho dadku ha ku bartaaniyo caan noqo u soo baxay caagu ceeb iyo yow xumaan ku noqon caan war bisla waxaa kaloo hore loo yidhi carabkaaga ka ogow wax adaabta ku kada war waxaa kaloo hore loo yidhi af daboolani waa dahab wah war maxaa ula yaabaysiin afkii ba'a yidhi tubti waa kare war adiba maxaa ula yaabaysaa waxaa hore loo yidhi carabkiiyo hadday kala lumaan codadka uurkaagu afi ma laha aakhira naftaa lagu cadaabaa aryaadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi afxumo olna kaama celiso nabadna waa kaa fogaysaa cabdilla waxaa kaloo horey loo yidhi walaala caytame caanana wada dhammayn war waxaa kaloo hore loo yidhi xumaato qof raadinaaya kagaabsigu waa xalkiisa war waxa kaloo hore loo yidhi walaalaha rumaad wacdaraha jacayl ma wadaagayaan warbow goojacda isugu kankeenin haddaad waalnimo rabto baryaannaha horta nabadda muqdisho ka jirta baryanabee inaysan ku imaan maskax iyo muruqaana looga shaqeeyey hadda macbuudna waa aqbalay cabdullah waa runtaa oo mar haddii bajaaji gees baaray qaraxii bugdhihi jiray inuu baaqdo soo maaha oo gargarow wax qasi ka dhaamajidha ka wadaa adugu waa kana qas ciidamada amnigaa jooga xubintii kalmaan iyo fariimihii ka dambeeyey aad waxa ay gabagabo ahaayeen barnaamijka kulanka guud ahaan wanaginta dhegeystayaal barnamijkii kulankood kala socoteen k elan gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegay heese ku luuqaysa fanaanada hibanuura heestii daaro intaa barnaamijka la bika nabadgelyo بروح شيطاي وحدة رشدوا منهم ما تقوليه Amen.